alxamdu lilah wالsalaaةu wasalaamu calى rasuuli اllah wعlى alihi waصaxbihi wman اhtada bhudah wbacd salaam اllahi عalaykum wraxmat wbarakaatu wbacdu faqad qaala abu cabdiraxmaan cabdullahi bnu axmed aliryaaniyu xafidah اllah qala alxamdu lilahi rab اlcaalamiin wالsalaaةu wasalaamu عlى rasuulihi اlأmiin ama bacdu fahadihi mudakiraة latiifa wmukhtasaraة mufiida wmukhtasaraة mufiidaة fi musطalx اlxadiid katabtuha tashiila lhada اlfn اljaliil wtaqriba litasawurihi fi dihni الطaalib اlmubtadiء الnabiil وأضفت إليها أشكالا توضيحية زيادة في الأوضاع زيادة في الإيضاح والتسهيل فجاءت ولله الحمد مؤدية للغرض وموضحة أيضا للمنظومة البيقونية وشارحة لها لاحتوائها على جميع مصطلحاتها فأسأل الله أن ينفع بها وبصاحبها الإسلام والمسلمين والحمد لله رب العالمين ayuha alikhwa waxaynu in shaa allahu tacaala aynu maanta bilaabeynaa kitaabkii ugu horeeyey kutubta cilm musطalax اlxadiid ee dowradan lagu dhigi doono in shaa allahu tacaala mustawaheeda labaad kitaabka waxaa magaciisa la yidhaahdaa almabaadi almufiida fi musطalax اlxadiid waxaa iska leh sheekh ka mid ah culimada iyo ducaadda sunnada ee dalka yeman u dhashay magaciisa waxaa la yidhaahdaa sida kitaabka dushiisaba ku qoran abu cabdiraxmaan cabdullaahi ibnu axmed al iryani waa caalim culimada sunnada ka mid ah iyo ducaadda iyo mashaayikhda beledka yeman degan ee cilmiga faafiya dacwadda iyo dadka xaqa in loo sheegana ka qeyb qaata magaciisa waxaa la yidhaahdaa cabdullaahi ibnu axmed ibnu xasan abu cabdiraxmaan aliryaani alyamaani iryaanina waa waa nisbat ilaa xusni iryaan fii ra'si jabali bani sayf alcaali bimudiiriyat اlqafr waa nisbo iyo tiirin loo tiirinaayo dhufays ku yaala dhufays la yidhaha xisnu iryaan oo ku yaala buur dusheed buurta jabal bani sayf la yidhaahdo dusheeda buurtaas oo ku taalla mudiiriyat alqafri meel la yidhahdo ka mid a maxaafadata maxaafadada ib sheekhu wuxuu ka soo jeedaa usro iyo qoys macruuf ku ah kuna caana cilmiga iyo waxa weeyaan ukhidmeyntiisa oo rag badan oo ahlulfadli iyo ahlulcilmi yihiin ay soo baxeen qudaad badan iyo rag badan oo qadaaga ka ka qeyb qaatay ama qudaad beledka ka noqday iyo culimo badan oo edebkiiyo cilmiga ku sheegan ay kasoo baxeen usradaas ayuu kasoo jeedaa wuxuu ka mid yahay sheekhani ardaydii cilmiga ka qaadatay caalimkii weynaa muqbil ibnu haadi alwaadici raximah llah ayuu ka mid yahay caalim اlyamani wa maftiha waxaa saasoo kale uu ka qaatay culimo kale culimadii kale ee yeman cilmiga ka dhigaysay hadday tahay sheekh sheekh yaxya alxajuuri iyo culimo kaleba wuxuu leeyahay mu-alafaad iyo kutub dhowr ah ama yacni waxoogaaya oo kala duduwan waxaa ka mid a risaala ah oo min anfaci maa ra'aytu fii baabiha ah oo la dhaha wafaatu nabiyi sala allahu calayhi wasalama duruusun wacibar waa risaalo yaroo kooban oo uu kaga hadlayay nebi maxamed sala allahu calayh wasalam dhimashadiisii iyo siday u dhacday iyo wixii nabigeena calayhi salaatu wasalaam dhimashadiisa yani muslimiintu ay ku waayeen runtii waa min anfaci maa ra-aytu fii baabiha maa maca sigari xajmiha wa lataafati awraaqiha waxaa ka mid a kutubta uu qoray sheekhiisa sheekh muqbil raximah ullah waxa uu leeyahay kitaabuu kaga waramay dalaa'ilu nubuwati nabiy calayhi salaatu wasalaam asaxiixu lmusnad min dalaa'il اnubuwa la yidhaha kitaabkaa uu sharxay si wanaagsan oo nafiisa ayuu u sharxay kutub kale oo mutacadidana waa uu leeyahay waanu nool yahay oo waxa uu ka mid yahay culimada dacwadda ku mashquulsan kitaabkan waxa uu ka mid yaha waxa weeyaan sida uu isagu sheegi doono waa kitaab kooban oo uu ugu talagalay inuu cilmiga mustalaxa ardaydu ay ka bilaabaan weeye <clears throat> waana kitaab saynu arki doono runtii ha iska yaraado laakiin waxa weeye qiimihiisa leh oo aada iyo aada u qiimo badan matnigaynu akrin doonaa inagu sheekhu kitaabka wuu sharaxay kitaabkiisa laftiisa Eh, aynu akrinayna almabaadi lmufida fi cilmi musطalax u sharay wuxuu ku sharaxay atuxfa arashida fi tawdiixi mabad almabaadi اlmufida fi musطalax اlxadiid sharaxa iyo matnigiina muu kala saarine uu isku dhex demjiyey markaa lama kala garanayo ninun dee aada isha ugu biniiniye oo matnigii haysto oo aada u fahansan ayaa kala guran karaya sidaana waa waa dee dhaqan ay ahlulcilmigu yeelaanoo mutuunta marka la sharaxayo ama matniga gaar baa laga dhigaa sharaxana gaar baa laga dhigaa waa la kala saaraa ama labadooda demji maa lagu sameeyaa waa la ysku dhex guraa marka inagu matniga ayaynu akrin doonaa biidn illaahi tacaala wuxuu yidhi sheekhu almuqadima iyo almuqadama almuqadima waa gogol dhig ya hadalkii hadalka lagu furfurayey wey wuxuu yihi sheekhu alxamdu lilaahi rabbi اlcaalamiin alxamdu mahadi lilaahi ilaahay bay u sugnaatay alxamdu mahadi mahad dhammaanteed lilaahi ilaahay bay u sugnaatay rabbi alcaalamiin mahad mudlaqa oo aan waxba ku qeydnayn oo alla uu xaq u leeyahay oo caamihi ilahay bay uga sugnaatay allaha rabbi alcaalamiin wixii isaga ka soo hadhayba rabbi u ah khalqigoo dhan allaha rabbi u ah yaa makhluuq dhammaantii ilaahay ma hadda la mahadiyo sidaynu sheegnay waa maxay waa mahad mutlaqa waana mahad ilaahay uu mutaystay jala wacalaa waana mahad caam ah laakiin khalqiga kale mahadda la mahadinayaa waa mahad muqayada soo ma ilaahay mahadda la mahadiya alkhaaliq waa mahad mutlaqa mahadda khalqiga laakiin la mahadiyo waa mahad muqayada bizamanin muqayad ku ah bisifatin muqayada ku ah bisababin mucayan muqayad ku ah wasalaatu iyo wasalaamuna calaa rasuulihi alaamiin salaad iyo salaamina waxay guudkooda waxay guudkiisa ahaatay calaa rasuulihi alaamiin rasuulkiisa ilaahay waxyigiisa uu ku aaminay ee amiinka ah waa nebi maxamed alayhi isalaatu wassalaam culimada caadadoodu waxay ku dareertay in kutubta iyo rasaa'ilka cilmiga in lagu bilaabo xamdalada salliga nebiga calayhi isalaatu wasalaam basmalada in sidaa la sameeyaana waa sunna in sidaa la sameeyaana waa sunna waay wsalaatu wasalaamu calaa rasuulihi lamiin sheekh uu israaciyey saliga iyo salaanta nebiga nebiga salliguu ku saliyey iyo salaanta uu salaamay uu israaciyey sheekh waana sidaa la faray ya ayuha aladiina aamanuu saluu calayhi wasalimuu tasliima waana sida fadliga badan waana sida fadliga badan nebigeena calayhi salaatu wasalaam waxa uu sheekhu sheegay inuu rasuul yahay oo khalqiga loo soo diray waa صifa min sifaati nabiyina calayhi salaatu wasalaam aljaliila inuu rasuul ahaa oo ilaahay uu soo diray oo waxyi alla usoo dhiibay oo a waxyigaa alla uu soo dhiibay ilaahay jala wacalaa uu ku aaminay amiinna uu ahaa nabigeena calayhi salaatu wasalaam oo waxyigii loo soo dhiibay sidii oo ahaa uu dadka usoo gaadhsiiyey sidii uu ahaa ayuu dadka usoo gaarsiiyey nabigeena alayh الsalaatu wasalaam sheekhu wuxuu yihi amaa bacdu intaa kadib miya fa fahaadihi tani ismu ishaarahaas xaguu ku dhacaya fa fahaadihi tani taan soo wado ya mudakiratun waa mid waa mid waa xasuusin latiifatun oo fudud wa mukhtasaratun oo kooban mukhta mudakira waa mid wax xasuusinaysa oo latiifatun fudud xajmi ahaan iyo macluumaad ahaanba wa mukhtasaratun waa mid lasoo koobay oo mufiidatun faa'iido badan oo fii musطalaxi اlxadiidi ku sugan waa mudakira latiifa fii mukht waa waa xasuusin aan soo shiilay oo soo koobay oo warka dhaydiisi iyo intii khulaasada ahayd aan ku sheegay faa'iido badan oo ardayga intan fahmaa usuushii usuusha inuu fahmo dambe ay suurtagal tahay waa hagaag mukhtasarka waxaa la idhaha maa qala lafdu wa kahura macnaha waxaa alfaaddiisu ay kooban tahay macna waxa weeyaan badanna leh qiimo badan ku fadhiya qawaacid baan halkan kuugu sheegi doonaa musطalaxulxadiiska ku saabsan oo ku anfici doonta waa hagaag katabtuhaa waan qoray maxaan u qoray tashiilan baan u qoray fudaydin darteed lihaada alfanni fankan aan aan fudaydinayo fankii aljaliili qiimaha badnaa fanka fankan weyn ee ee cilmu musطalax اlxadiid ama cilmu usuuli اlxadiid ya ama cilmu culuumi lxadiid cilmiga xadiidka rasuulka sala allahu alayh wasalama u khidmeeye ee jaliilka waana cilmi jaliil ah cilmigan sidaynu horaba ama muxaadaradeennii horaba aynu ku tilmaamay cilmigaa fudaydinaan aan u fudaydinayo ardayda darteed ayaan u qoray buuri ayaan u qoray xaafidka lera bnu salaax wuxuu leeyahay hada waina cilma alxadiidi min afضل الculuum الfaadilaة وأnfaci alfunuun الnaaficaةi hada waina cilma الxadiiثi min anfaci اlculuumi الnaaficaةi min anfaci اlculuumi الfaadilaةi وأnfaci اlfunuuni الnaaficaةi yuxibuhu dukuru الrijaali wafuxuulathm wayucnى bihi muxaqiqu alculamaaءi wakamalathm wlaa yakrahu min الnaasi إla radaalathm wasafalaتhm whuwa min akar اlculuumi tawalluja fi funuuniha laa siyama alfiqh aladi huwa insaanu cuyuuniha walidalika kahura galط اlcaatiliina minhu min musanifi alfuqaha wadahara alkhalal fi kalaami اlmukhiliina bihi min alculama wuxuu leeyahay cilmu اlxadiid waa min culuumta fadliga loo fadliga badan ee shareecada mid kamida wey culumta nafciga culumta culumta ugu nafciga badan mid kamida wey waxaa jecel buu leeyahay dukuuru rijaali wa fuxuulatuhum ragga intooda raganimada iyo geesinimada iyo waxa weeya ragga raggaabaa ah jecel buu leeyahay ya walaa yakrahuhu ma karho waxaa kalu leeyahay ilmi cilmigan waxaa aada ugu dadaalay culimada kuwooda muxaqiqiinta ah ee cilmiga kala shiile raasikiinta ah iyo kuwooda kakamulat lculama ya wa kamalatuhum walaa yakrahu min annaasi ila radaalatuhum wa safalatuhum culum cilmu lxadiid haddaad aragtay cid nacaysana waxa weeyaan waa dadka kuwa ugu liita ayaa cilmu cilmulxadiis marka la sheego ama lasoo qaado ka yaaca buu leeyay ka yaacni waana cilmiga ugu ugu maaragtay xidhiirhka badan ama ugu gelitaanka og culumta kale waa cilmi culumta kale aanay ka maarmin waa inaga nidhi mufasirku ka maarmi maayo oo faqiihu ka maarmi maayo oo waxa weeyaan caalimka usuul dhigaya ka maarmi maayo oo ka taariikh dhigaya ka maarmi maayo ya oo ka fiki dhigaya ka maarmi maayo oo ka xadiiskii nabiga sal allahu calayh wasalam sharaxaya ama dhiganaya ama diraaseynaya ama gudbinaya ka maarmi maayo waa cilmi culumta dhan ay u baahan tahay oo ka iyo taariikh dhigaya kama maarmayo marka dee ninka aan cilmigan garanaynin ee culumta isku dhex galaa dee war baa ka soo baxaya war war baa ka soo baxaya naam wuxuu yidhi markaa ibnu salaax raximahullah isagoo hadalkaas sii wada wuxuu yidhi khaasa cilmigani culumta kale waa cilmi aada xidhiidhu lale gaar ahaan cilmiga fiqiga iyo cidda ku cidda ku mashquulsan ama dhiganaysa ama dhigaysa waa cilmi aanay marnaba ka maarmaynin ya cilmiga fiqiguna fiqhu lkitaabi wasunna iyo iyo axkaamtii laga dheegayna waa min waa min afdal اlculuum bal huwa insaanu cuyuuniha culumta culumta ugu qiimaa badan buu ka mid yahay sidaa ogeed baa wuxuu yidhi ibnu salaax nimankii fiqiga ku mashquulay ee cilmu lxadiid aan aqoonta u lahayn haladkoodii ciiddu ka batay buuhi xaafsaydho badan bay galeen ma aragtaad ya wa dahara alkhalalu fii kalaami lmukhiliina bihi min alculamaa culimadii cilmulxadiiska aan dan ka gelinna cilmigoodii khalal badan baa galay oo ka muuqday buu leeyahy huwa kadalika ya xaafid alciraaqi wuxuu yihi cilmu lxadiidi khatiiru waqcu kaiiru nafcu calayhi madaaru akar alaxkaam bihi yucrafu alxalaalu walxaraam waliahlihi isilaaxu laa budda liaalibi min fahmi falida nudiba ila taqdiimi lcinaayati bikita taqdiimi alcinaayati bikitaabin fii cilmih wuxuu yihi cilmu lxadiid waa cilmi khaiiru waqcuhu waa cilmi aada uu khatar u yahay aqoontiisa iyo aqoon la-aantiisuba boosku yaallaana waa boos aada u qiimo weyn kahiiru nafcu nafcigiisuna aada buu u badan yahy iyo waxtarkiisu axkaamta badankeeduna isaga ayay ku wareegtaa isagaa xalaal iyo xaaraan wixii xalaala iyo wixii xaaraana lagu kala gartaa ma sugan tahay naska baabkaa kusoo arooray mise ma sugna isagaa lagu kala saara ehelkiisa iyo culimada isaga cilmiga eh, ahlulcilmiga u aqoonta lihina waxay leeyihiin istilaaxaad iyo qawaacid iyo usuul ay ka duulaan bay leeyihiin oo ninka daalibulcilmiga inuu fahmo laga maarmaan ay tahay sidaa awgeed baa daalibulcilmiga waxaa laga maarmaan u ah inuu cilmiga kitaab kutubtiisa ka mid ah ugu yaraan inuu ka barto oo uu fahmo oo uu ka dhigto ayaa laga maarmaan katabtuha waan qoray buuri tashiila lihada alfani اljaliil fankaas qiimaha badan anigoo dadka u fududaynaya fankaa qiimaa weyn leh anigoo dadka u fududaynaya darteed iyo wa taqriiban baan u qoray soo dhaweyn aan soo dhaweynayo litasawurihi inuu suuraysto litasawurihi cilmigaasi in lagu sawiro oo fii dihni aalib almubtadi ninka ardayga ah ee bilowga ah inuu fankaa suuraysto oo uu qaabkiisa iyo xaalkiisa fahmo aalibkii mubtadiga ahaa ee annabiili nin rageedka ahaa aalibkaa mubtadigaahi ee doonaya fankan inuu inuu inuu barto inaan u soo dhoweeyo oo uu uu qaab uu u tasawuran karo oo u gaadhi karo oo u fahmi karo darteed baan dhaweyn aan usoo dhaweynayo darteed baan u qoray oo u alifay iyo fudaydin aan fudaydinayo aalibka cilmigaa dalbayaana waa inuu noqdo aalib nabiil ah wa adaftu ilayha wa adaftu waxaan waxaan ku daray ilayha kitaa mudakiradan waxaan ku daray damiirka ilaaha ku jira xagguu ku noqonaya mudakeradii fa hadihi mudakiratu manim soo ma waadaftu ilayha waxaan ku daray ashkaalan sawiro <coughs> tawdiixiyatan caddaymeed sawiro aan waxyaabaha qaarkood ku caddaynayo ziyaadatan ku talaxtag aan ku talaxtegaayo ama ziyaadatan dheeraad ay dheeraad ka tahay fil idaaxi caddaynta iyo watashiili fudaydinta xaalay tahay waadaftu ilayha ashkaalan baan u idaafeeyey sawiro tawdiixiyatan ad ashkaal aan wa iyo sawiro aan wax ku caddaynayo ziyaadatan xaala kownihaa ay tahay ziyaadatan ama liajli ziyaadatin kordhin aan kordhinayo iyadoo iyo iyo ballaarin ama talaxtag aan ku talaxtagayo fil idaaxi caddaynta iyo watashiili fudaydinta fa jaa-at way timi buuri walilaahi ilaahay baa alxamdu mahad iska leh waxay timi muadiyatan xaalo ay tahay mid gudaysa lilgaradi ujeeddadii ujeeddadii aan mudakirada u qoray maadaama aan sidaa u fudeediyo saa u soo dhoweeyey aan sawiradaana ku daray waxay noqotay oo ay timi oo ay soo xasishay iyadoo qaradkii iyo ujeeddadii oofinaysa wa muwadixatan xaalo ay tahay mid caddaynaysa aydan sidoo kale lilmanduumati gabaygii albayquuniyati manduumadii bayquniyada la odhan jirayna matnigani wuu caddaynayaayo kaanahu inuu isagu manduumadii sharax oo kale u yahay ama furfuridoo kale u yahay oo markaad kitaabkan dhigato manduumatulbayquniya markaad dulmarto waad fahmaysa wa shaarixatan xaal tahay mid sharaxaysa lahaa manduumada sharaxaysa sababtu waa maxay liixtiwaa'ihaa mudakiradani koobsashada ay koobsatay darteed calaa jamiici mustalaxaatihaa eray bixinadii ku soo arooray musalax waa maxay siisa waa ereybixin cid walbana ereybixin bay leedahay soo ma ha cid walba waxay leedahay oo culimada ama funuunta fan walba wuxuu leeyahay iyo ehelkiisu waxay leeyihiin musalaxaat eray bixino eray bixino ayay leeyihin marka eray bixinadii ku soo arooray manduumat lbayquniyana waa mid dhammaanteed koobsatay waxayna tahay mudakeradani qofka fahmaa mid uu fahmayo waa mid fahmaya oo u fudaynaysa inuu fahmo manduumadii bayquuniyada ahayd gabaygii manduumat lbayquuniya waana gabayga ama waa kitaabka risaalada ay culimadu ka bilaabi jireen culimo badani mustalaxa markay ardaydaba bilaabayaan innagu tan waxaynu uga horreysiinay waynu dul mari doonaa manduumada insha allahu tacaala si ay inagoo fahansan mustalaxaadkeeda aynu durban washaarixatan laha waana mid sharaxaysa buuhi waa mid caddaynaysa oo sharaxaysa lixtiwaaiha koobsashada ay koobsatay calaa jamiici mustalaxaatiha fa asalu allaha ilaahay waxaan weydiisanayaa an yanfaca bihaa ilaahay inuu mudakiradan ku anfaco an yanfaca biha ay bi hadihi lmudakara bi hadihi lmudakira mudakiradan an yajcalahaa naaficata inuu ilaahay mid waxtarle ka dhigo oo dadka ku anfaco muslimiinta an yanfaca inuu ka anfaco bihaa mudakiradii iyo wa bisaaxibihaa saaxiibkeedaba inuu ku anfaco alislaama inuu ka anfaco iyo wlmuslimiina muslimiinta inuu ka anfaco inay muslimiintu mudakiradan kitaabkan iyo ay ku intifaacaan oo ka faa'iidaystaan oo ay mid wax tarta oo ay wax ka bartaan oo cilmiguu soo dhaweysan noqoto mualifkeediina ilaahay waxaan u weydiinayaa isna qof muslimiintu ay ku anfac ay ku intifaacaan oo ay waxtarkiisa iyo dheeftiisa dheeftiisa intifaacsadaan inuu ilaahay jala wacalaa ka dhigo aamiin baynu leena walxamdu mahadi lilaahi bay usugnaata rabbi alcaalamiina ilaahay caalamiinta iyo khalqiga oo dhan rabbigood ahaa ayay mahadi usugnaatay mahaduu ku bilaabay oo ku dhameeyey soo ma waay katabahu waxaa qoray cabdullaahi bni axmed aliryaani waay makaankii uu ku qoray iyo taariikhdii uu qorayna waa waa maaragtay waa ku taalla naam <clears throat> intaasi sheekhu waxay ahayd muqadimo uu kitaabka gogol dhig uu uga dhigay kitaabka gogol dhig uga dhigay ayib wuxuu halkan sheekhu ka gelayaa inuu bilaabo cilmulxadiid iyo waxa weeyaan oo uu gudagalo waxaynu leenahay waxau halkan sheekhu ku tacriifin doonaa cilmu lxadiid ayuu qeexi doonaa waxa uu tilmaami doonaa mawduuca uu ku tacalluqo iyo anwaacda uu yahay ayib intaanaynu taa sheegin marka waxaad ogaanaysaa gogol dhigan xadiidu rasuuli llaahi sala allahu alayh wasalama laba shay buu uqeybsamaa qabso wuxuu u qeybsamaa matni iyo sanad maxaan kugu yihi xadiidu rasuuli llahi sala allahu alay slam muxuu uqeybsamaa matni iyo iyo sanad ayib maxay kale yihiin sanadku haddaan si kooban u tilmaamo hadafka ugu muhiimsanayno leenayna hadda waxa weeye ardaygu inuu fahmo macaanida matnigan ku taalla fan markaad baranaysana fan funuunta ka mid a markaad baranayso waxaa lagu dadaalaa marka hore inaad matni mutuuntiisa ka mid ah fahanto matniga markaad fahantaad itqaaniso ayaa waxaa loo gudba xaggee shuruuxdiisa soo ma ha hadafkeenu hadda waxa weeyaan inaynu matnigan sugno oo aada matnigan fahanto si awgeed ha ku mashquulin inaad shura kutubta shuraaxda intaad akhrido aada ha dhowto macluumaadkii kaa kala lumaan hadda waxaynu samaynaynaa waaynu waxaynu samaynaynaa waxaynu qaadanaynaa asaaski guri marka la dhisayo maxaa la sameeyaa sees baa la dhigaa sooma matnigu seeskaasu ka dhiganya miyuu gurigu kici karaa seeslaan ka war haddaad tira guriga xagga ka soo bilaabaya ya soo dhismi maayo haddaad saqafka ka bilowdo ma dhismi sababtaan u dhismaynin meel isku taagaa ma jiro sidaa awgeed sharaxa iyo tafaasiisha waa waa wax asaaska ka dheeraad ah asaas matniguna waa asaaska asaaskaynu rabna haddaynaynu fahni xadiiska rasuulku salى اllahu alayه wasalam wuxuu u qeybsamaa matniye sanad aan miaal keeno imaamu اlbukhaari raximah اllah kadalika imaam muslim iyo aimo kale waxay weriyeen xadiiskana wada naqaano inama alacmaalu bالniyat waa mihaal walamhilaةu kahiira xadiiskaasi aimadaasi duruq bay ku wariyeen sanadkoodu waxay ka wariyeen min طariiqi yaxya bni saciid alansaari qaala akhbaranii moxamed bn ibrahim ataymi anahu samica calqamata bn waqaas alleyfi yaquul samictu cumar bn khaaaba yaquulu cumar khaaab radi allahu canhu yaquul samictu rasuula اllahi salى اllahu alayh waslama yaquul inama alacmaalu bniyaat hadalka waxaynu uqaybeynaa matni iyo sanad sanadku waa maxay sanadku waa abtirsiintuu xadiiskaasi soo maray ruwaadda kala warisay sanad baa la idhaha yaxya ibnu saciid alansaari maxamed ibnu ibraahim ataymi calqamata bnu waqaas alleyfi cumar alkhadaab alcadawi haa ulaa'i waxaynu leenahay waa sanadkii xadiiska waa abtirsiintu xadiiskaasi rasuulka sal allahu alayh wasalama lagaga soo naqliyay so abtirsiin ma lid ya cilmigan sunada rasuulku sal allahu alayh wasalamna wuxuu leeyahay asaaniid lagu wariyo abtirsiintaasoo kalea ayuu leeyahy walihaada muxadisiintu markii dadka qaarkood ay dooneen beenahoodii inay dhagax u dhigaan waxay ku yidhaaheen samuu lana rijaalakum samuu lana rijaalaku ma waxaanaad daldalaysaan bal hadda cilmiga bal ciddaa ka sheegteen sheega dabadeedna rag badani waxay sheegeen dee qaaraan waxba laga qaadan ya warkoodii waa la daadiyey waxba lagama soo qaadin warkoodii ninkii dee beenaalayaal iyo niman macruufiina bilkadib iyo qaar mutahamiina bihaa iyo qaar waxa weeyaan weligoodba cilmi aan lagu baran iyo kuwa waxa weyaan fasaqo macruufiina bilfisqi iyo ninkii wax ka wariyey de waxaa ihi sheekh wana warkaa magaranaysa halkiisa lagu joojiyey ninkii dad wargaleena looga lo wax ka wariyeyna oo cadaalad iyo dabd iyo xifdi isku darsadayna warkiisi waa la aqbala waana la dhegeysta waana he waana la dhegeysta sanad baa la dhaha kaas sanadka matniga lagu warinayo hadalka nebi maxamed laga wariyey ama sanadka matniga lagu wariyey haddii uu marfuuc yahay oo nebi maxamed laga soo naqliya hadalka nebiga laga sheegay haddii saxaabi hadalkiisii lasoo naqlinayo hadalka saxaabiga laga sheegay warka sanadkaa lagu wariyey matni baa la yidhaahdaa matni marka matnigu waa maxay minka inama alacmaalu binniyaat wa inama likuli mriin ma nawa ilى akhir اxadiis idan xadiiska rasuulka salى اllahu alayh wasalama labadaasu u qeybsamaa labadaa markaad fahanto cilmiga labadaasi lagu ilaaliyey oo cilmu culuum اlxadiis aynu ku she uma nidhi waa la idhaahdaa ama cilmu usuuli lxadiis baa la idhaahdaa ama cilmu musalax ilxadiis baa la idhaahdaa ama cilmu lxadiis diraayatan baa la idhaha kaa doonto ku sheego cilmigaana waxaa loo qaybiyaa laba qaybood cilmigaa lagu ilaaliyey cilmiga xadiiska nebiga lagu ilaaliyay labaa loo qaybiya cilmu diraaya iyo cilmu riwaaya muxuu ku yihi sheekhu cilmu lxadiis yanqasimu waa u qeybsamaa cilmulxadiisi cilmiga cilmulxadiis la idhaahdaa isku soo duuduubo wuxuu u qeybsamaa ilaa qismayni laba qaybood cilmu diraayatin iyo cilmu riwaayatin labadaas u qeybsama haddii lagu dhaha culumulxadiisi mise uqeybsantaa maxaad odhani cilmu riwaaya iyo cilmu diraaya maxay kala yihiin ta waxay kala yihiin si si aan mubaashir ahayn buu sheekhu u kala sheegi doonaa way iman doontaa ee hadda labadaa ii hay cilmu dirayatin waa cilmigii ogaalka iyo kala shaandhaynta iyo barashada diraaya waa barasho iyo cilmu riwaayatin cilmigii tabinta tabinta waa maxay warkii laguu sheegay inaad cid u sheegto sow tabin maaha a riwaaya waa werin iyo tabin xadiiska rasuulka sala allahu alayh wasalama maraaxiishuu maray waxaa ka mid ah marxalad la idhaha marxalat riwaaya oo dee in la kala tabiye ah oo iminka maxaynu nidhi yaxya bnu saciid alansaari wuxuu yihi akhbaranii moxamed ibnu ibraahim ataymi qaala akhbaranii calqamata bnu waqaas alleyfi qaala samictu cumar bnu khadaab radia allahu canhu yaquulu samictu rasuula allahi sala allahu alayh wasalama yaquul soo tabin maataas haadi ismuha riwaaya cilmigana dee waxaa lagu kala qaatay riwaayada iyo kala naqlin iyo kala barasho iyo kala gudbin asalkeeduna waa maxay faida qara'naahu esh fatabic qur-aana marka cilmigu waa cilmiga waa la kala bartaa waa la kala naqliya aniga habeen baan seexday oo cilmigaan kala soo toosa <laughs> ya warkaas war jira maaha warkaasi war jira maaha yanqasimu cilmu lxadiisi ilaa qismayni dhe cilmu diraayatin cilmi ogaaleed diraaye maxaa looga jeeda waa la sheegi doona iyo wa cilmu riwaayatin cilmi kala tebin ah, hadhowaan qaarkii weydiin doonaa cilmu riwaayatin macnaheedu waa maxay markaasu ohan doonaa sheekh waa cilmu riwaaya cilmu riwaaya macnaheedu waa maxay sheekh waa cilmu riwaayo dee haddaad af carabi af carabi igu fasirto ka war waa ishkaal sheekh marka isku daya inaad inaad shayga aad hayso laqbaysato oo aada macnihiisa fahamto af soomaali wuxuu ku yaha aad fahamto mid baa laga sheegaya tafsiir dhan s ya ayuha nnaasu naaso ma garata <laughs> waay cilmu diraayati cilmu diraaya waxaa la yidhaa cilmiga la yidhaahaa waa m cilmu musطalix اxadiid bu ku eeg durba wuxuu kuu kala sheegay labadii cilmu musطalix اxadiid waxaa la dhaha cilmu diraaya culimada qaarkood masalay halkan ku baxsiyeen ah cilmu musطalix xadiis ama culuum اlxadiis oo dhan ma cilmu diraaya mise labadu way kala guda ballaadhan yihiin warkaa haddayna u geli mayno huwa cilmigaa cilmu diraayo cilmun cilmi weeye oo biqawaaniina ay biqawaacida qawaaniina waa maxay qawaaniin waxa weeye qawaacid iyo usuul e, qawaaniin macnaheed waxa weeye waa cilmi loo yeelanayo biqawaaniina biqawaaniina qawaacid biqawaacida bay ka dhigantay la raacayo qawaacid yucrafu bihaa lagu garanayo qawaaciddu waxa weyaan usuul la cuskado iyo tiirar uu qofku cuskanaayo baranaayo aqoon u yeelanayo oo yucrafu bihaa lagu garanayo qawaacidda iyo qawaaniintaas qawaaniintu waa wa waa waxyaabo la dejiyey qawaacidduna waxa weeyaan waxyaabo waxyaabo kuliyaad waxyaabo guud oo ay soo galaan furuuc fara badan ay soo galaan oo yucrafu bihaa lagu garanayo axwaalu sanadi walmatn axwaasha sanadka iyo matniga lagu garanay cilmigan cilmulxadiis cilmulxadiisi diraayatan waxaad ku baranaysaa qawaacid usuul tiirar ya tiirarkaas oo aad ku gara aada ku kala garan doonto sanadka iyo asaaniidda iyo mutuunta xadiiska nebiga sala allahu alayh wasalama axwaashooda axwaashooda min xayu in la aqbalayo axwaashooda min xayu in la radinaayo axwaasha ruwaadda cadaaladooda iyo cadaalad la-aantooda axwaasha waxaa la wariyey inuu shay haabita yahay iyo inaanu shay haabit ahayn inuu muxkam yahay iyo inuu mansuukh yahay lagu kala garanayo axwaasha waa la fasiri doonaa wasanadu sanadkuna saa culimada qaarkood waxa yidhaha marki la yihi cilmiga tacriif cilmu lxadiis tacriifiya waa cilmun biqawaacida yucrafu biha axwaalu lmatni wasanadi min xayu alqabl warad bu ay abul wrad wsanadu sanadkuna silsilat rijaali muusilati waa silsilada ragga ee almuusilati ku gaadhsiisa ila matni matniga kugaadhsiisa soo saa kuma odhan sanad waxaa la idhahdaa abtirsiinta ragga ee ku gaadhsiinaysa matniga wlmatnu matniguna huwa muntaha sanadu waa wuxuu sanadku ku dhammaaday sanadkii lasoo waday abtirsiintii lasoo waday wuxuu ku dhammaaday w si kale aan ku idhaahdo sanad waxaa matnina waxaa la idhaha waxa la werinayo waa raawi iyo marwi ayay ka leeyihin ma aragtaas alraawi walmarwi waa weriye iyo la weriye marka dhowr xaalaynu dhowr shay baynu kala baran doona xaaladda wax loo we qaabka wax loo wariyey iyo cidda warisay xaaladooda iyo waxa la wariyey xaalkiisa cilmu mustalax saddexaas ugu wareega qaabka wax loo kala wariyey waxa la wariyey iyo cidda warisay cidda warisay ruwaad baa la yidhahdaa ruwaadaasi waa sanadka waa rijaalu sanad waxa la wariyeyna marwi baa la idhaha la wariye waa xadiiska wixii lasoo naqliyey almanquulu bisanad oo wuxuu sanadku ku dhamaadu kugu soo ma waay ama hadal nebi ha noqdo ama hadal saxaabi ha noqdo ama hadal caalim ha noqdo kaasaa waxaa la yidhaahdaa matni hagaag qaabka loo wariyeyna xaalatu xaal xaalu riwaaya iyo duruqda taxamulkeeda iyo qaabka loo kala wariyey sida wax loo kala qaatay meesha wax lagu kala qaatay xaaladda wax la kala qaatay waxaasoo dhanna waa war ku gadaamay wain shiita haddaad doonto faqul waxaa tidhaahaa cilmu diraayati cilmiga cilmu diraa la yidhaa huwa isagu waxa weeyaan macrifatu lqawaacidi qawaacidii inaad garato waa inaad tiirarkii barato allatii tiirarkaasoo iyo usuusha yutawasalu bihaa lagu gaadho ilaa macrifati raawi usuusha lagu gaadhayo qawaacidda lagu garanaayo lagu gaadhayo macrifada araawi raawigi inaad garato iyo walmarwi ka wariyey ka wax warinaya xaalkiisa inaad garato iyo kala la wariyey xaalkiisa inaad garato ususha lagu gaadho ee lagu kala saaro iyo qawaacidda iyo calaamadaha iyo warka ay culimadu u dejiyeen ayaa xeerar alqawaacid waa xeerar qawaaniinna waa xeerar cilmun biqawaaniina waa inaad barato cilmi xeerar baad baranaysaa xeerarkaas oo yucrafu biha axwaalu sanadi walmatn xeerarka loogama jeedo ha u malayno in xeerarkii baarlamanku samayn jireen ma aragtad waxaa laga tilmaamaya qawaacid cilmi iyo sunno ku dhisan fa isaga ayaa yucrafu lagu gartaa xaalu ruwaati ruwaadda xaalkooda ninkan raawigay ah, ma nin cadliya ma nin faasiqa ninkani ma nin ma nin eh, ma nin daabid oo xifdigiisu sugan yahayba mise waa nin aan xifdigiisu sugnayn wa uruquhum iyo qaababkooda fi taxamuli waladaai qaabkay cilmigii u ambaareen fi taxamul qaabkay u ambaareen waladaai qaabkay u guteen qaabkay u guteen iyo wa asnaafi marwiyaatihim waxyaabahan ay kala warinayaan noocyada yihiin cilmigan baa lagu garta cilmigan maxaad ku garanaysaa qofka raawiga xaalkiisa xagga iqada xagga dabdiga xagga cadaaladda xagga fisqiga maaragtaada waaya qaabka wax loo kala wariyey cilmigii siduu u qaatay ma si saxa ma si qalada qaabkuu bixinayo asnaafta wixii la wariyey wabi isaga ayaa yucrafu lagu gartaa ayadan sidoo kale xaqiiqata maa naqaluu wixii ay soo naqliyeen xaqiiqadiisa ay soo rareen ee min almarwiyaati waxyaaba la wariyey ka mid a xaqiiqadooda masiyay suganta mise ma sugna wa anwaacuhaa min xayu alitisaali walinqiaac xagga inay xidhiirsan tahay iyo inay kala go-an tahay inay mutasil tahay iyo inay munqatic tahay iyadaa lagu kala saaro wa axkaamuhaa axkaamteediina iyadaa lagu gartaa min xayu alqabuuli in la aqbalayo marka laga eego waradiin in la radinayo marka laga eego idan cilmigani halkaa dhowr shay buu sheekhu kugu sheegay tacriifkiisa wuu ku sheegay mawduucuu ku tacaluqana wuu ku sheegay waa maay waa asanadu walmatnu soo ma mawduucu cilmi ku tacalluq tacriifkiisina waa laguu sheegay waxaa kaloo laguu sheegay qiimaha uu leeyahay iyo waxa ka faa'idayso iyo inta qismi ee uu qaybsamo subxaanaka allahuma bixamdika laa ilaha illa anta astaqfiruka waatuubu ilayk